بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عشر كان وحوي عشر كي بقول يكوبات درسيني منهاجك waxaana kusoo jiray kitaabu shufca cashirkeenna caawa wuxuu ka bilaamayaa faslun ida ishtaraa bimiliyin fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa shiksigii shufcadu ay gelaysay ama wixii shufcada lagu qaadanayey inta lagu qaadanayo iyo haddii laisku khilaafo lacagta intay dhannayd iyo masaa'il kale oo iman doona in sha allahu tacaala wuxuu idhi ida ishtaraa haddii uu iibsado bimiliyin shay miliya hadduu shay ku iibsado akhadahu wuu qaadan doonaa shaygaa uu miliga ku iibsaday ashafiicu kii shufcada ku qaadanayay bimilihi shaygaas shay la mid ah ayuunbuu ku shufcaysan doonaa aw amase bimutaqawimin shay la kala qiimaysto ayuu ku iibsaday fa biqiimatihi waxaa lagu qaadan doonaa mutaqawimka qiimihiisa yowmaalbayci maalintii iibku dhacay waqiila waxaa lidhi yowma istiqraarihi maalintii beecu uu sugnaaday biinqiaaci lkhiyaari khiyaarka guyitaankiisana uu ku sugnaaday wuxuu ku yidhi haddii qof uu shiksi iibsado shiksiga waa kaan soo tilmaannay waa qayb ka mid ah hantidii maguurtada ahayd ama dhul ha ahaato ama guri ha ahaato qayb ka mid ah haddii uu qofkii uu ku iibsado shay mili ah shaygaa shay la mid ah unbaa lagaga shufcaysan doonaa hadduu shay mutaqawaman yahayna qiimihiisii ayaa lagaga shufcaysan doonaa waaya qofkani wuxuu iibsaday qayb guri ka mid ah wuxuuna ku iibsaday lacag ayuu ku iibsaday lacagtii lacag la mid ah ayuunbaa lagaga shufcaysanaya maalan kun doollar ayuu qaybtaas ku iibsaday dhulka ka mid ah kunkii doollar ayaa lagaga shufcaysanayaa wuxuu ku iibsaday toban kun oo dolar tobankii kun ee dolar ayaa lagaga shufcaysanayaa waaya qaybtii uu iibsaday sidoo kale hadduu maalan ahaa raashin maalan qayb guri ka mid ah ayaa wuxuu ku iibsaday boqol gadbadood oo beriisa boqolkii gadbadood ee beriiska ahayd ayaa lagaga shufcaysanayaa waa halkanuu mualifku leeyahay akhadahu shafiicu bimilihi hadduu miliga lacag u ahaa iyo hadduu raashin ahaaba ama haddii waxyaabaha kale u ahaa haddii laakiin uu ku iibsaday mutaqawam maalan qayb dhul ka mid ah ayaa wuxuu ku iibsaday gaadhi gaadhigii maanta ma aha mili waa mutaqawam gaadhigii qiimihiisa ayaa lagaga shufcaysanaya waxaa leeyahy gaadhigaa uu ku iibsaday qaybtan dhulka ka mid ah ama guriga ka mid ah imisuu ahaa gaadhigaasi maalintii iibku u dhacay wuxuu ahaa baa la yidhi maalan gaadhigaasi laba kun oo dollar labadii kun oo dollar ayuu u celinayaa waaya waa maalintii iibkuu dhacay qiil baa wuxuu leeyahay maye maalintii beycu uu sugnaaday ee uu khiyaarkii go'ay maalintaa qiimaha uu gaadhigu joogay ayuunbaa lagu kala qaadanayaa qiilkan dambe waa haddii uu khiyaar jiro saasuu leeyahay khiyaarka maalintuu go'ay unbaa la eegaya qiimuhu gaadhigu joogay maalintii iibku dhacay lama eegayo wuxuu idhi idashtara hadduu iibsado shiksi bimiliyin mili hadduu ku iibsado akhadahu shaiicu qofkii shufcaysanayay wuxuu ku qaadan doonaa bimilihi mid la mid ah miligaas aw mase bimutaqawimin wuxuu ku iibsaday shay la kala qiimaysto fabiqiimatihi qiimihiisa ayuu ku shufcaysan doonaa shaiici yowmalbayci maalintii la kala iibsadayna uu joogay wa qiila waxaa yidhi yowma istiqraarihi maalintii uu ku sugnaaday bayci binqiaac khiyaari khiyaarka guyitaankiisii aw amase ishtaraa wuxuu ku iibsaday shiksigii bimu'jalin waxa weeye wax la madaleeyey faladharu muctamad waxaa weeye annahu qofkii shafiica ah ee shufcaysanayey mukhayarun in la bayna an yucajila inuu lacagtii dedejiyo u dedejiyo ninkii mushtariga ahaa oo waya'hud ku qaato shaqsigii filxaali isla markiiba uu shufco ku qaato aw mase yasbira uu sugo ila lmaxilli intii waxa weye ay ka xaaloobayso oo waya'huda markaa uu ku qaato shufco waayahay wuxuu ku yidhi haddii shiksigan qaybtan guriga ka mid ah ama hantida manguurtada ka mid ah haddii lagu kala iibsaday dayn mu'ajal maalan waxaa lagu madaleeyey lacagtii muddo lix bilood ah ayaa lagu madaleeyey ee lacag kaasha ah, lamaba bixinninba marka ayadaa qofkii shafiica ahaa laba ayuu kala dooranayaa midkii u roon inuu lacagtii waxa weeye u dedejiyo ninkan mushtariga ah oo uu dhaho gurigan imisaad ku iibsatay qaybtan guriga ka mid ah waxaan ku iibsaday buu hi maalan toban kun oo doolar oon bixin doono lix bilood kadib wuxuu toban kun oo doolar waata gurigan aanaa la wareegay taasi waa khiyaar ama inuu iska sugo intaa waxa weeye muddadii ay dhammaanayso lixdii bilood intay ka dhammaanayso oo maalintii lixdii bilood ninkan uu u kaashgareeyo ee uu u shubo lacagti asna uu lacagtii lacag la mid ah uu u shuboo dhaho waan kaala wareegay guriga labadaas asagaa khiyaar u leh wuxuu ku yidhi awmase bimu'ajarin wuxuu ku iibsaday shiksigii bimu'ajarin waxa weeye lacag la madareeyey faladharu muctamad waxa weeye annahu qofkii shafiic ahaa mukhayarun in la doorgelinayo bayna an yucajil inuu lacagtii dedejiyo wayaakhudu ku qaato shaksigii fi lxaali isla markii buu la wareego oo mase yasbiru iska suga ila lmaxili intay ka xaaloobayso oo yaahuda markaa uu qaato masaladan waxay ka mid tahay masaa-isha laga soo reebay shufcada fawriyadeeda ilan shufcadu waxay noo imaan doonta inay tahay deg deg marka degdegii shufcada ayaa masaladan laga soo reebay oo wuxuu iska sugayaa baan idhi muddadii intay ka dhammaanayso kadib buu markaa shufca ku qaadanaya walow biica haddii la iibiyo shisun shiksi haddii la iibiyo waayruhu iyo waxaan shaksi ahayn macnaha wax shufcaa gelaysay waxaan shufca gelayn haddii laisla wada iibiyo oo hal safqa lagu iibiye akhadow wuu ku qaadan doonaa qofkan shafiica ah shaqsigii bixisatihi wixii uga qayb ahayd min alqiimati qiimaha waayahay waxaa la isku daray laba shay oo midna shufcadii gelayso midna aynan shufca gelayn maalan qofkan wuxuu isla iibiyey laba dhul dhul ay qof kale isku leeyihiin iyo dhul asagoo gooni u lahaa wuxuu ku wada iibiyey hal lacag maalan wuxuu ku wada iibiyey toban kun oo dollar labadii dhul waaya ninkii shariigiisa ahaa ee shafiica ahaa qaybtan ay isla lahaayeen saaxiibkii wuu ka shufcaysanaya horta shufcadii ay ku yeelanayaan waaya muxuu ku qaadanaya marka intii ay ka maraysay waxa weeye markii loo nisbeeyo lacagti wadarteeda inta ayadu qiime ahayd wadartii lacagta ayuu markaa ku qaadanaya maalan laba jagay ahaayeen labada jag u iibiyey midna asaga iska laha gooni lahaa midna waxaa weeye ninkana isku lahaayeen oo qaybtiisii ayuu ka iibiyey marka waxaa la eegayaa lacagta uu ka iibiyey maalan hadday ahayd toban kun oo dollar waxaan leenahay jagada asagu lahaa imise ahayd jagada asagu lahaa maalan waxay ahayd toddoba kun oo dollar intan uu ku lahaa waxaa weeye jagadan kalena waxay ahayd maalan eh, saddex kun oo dollar saddexdii kun oo dollar ayuu kaga shufcaysanayaa qaybtaas ay isku lahaayeen waay walow biica haddii la iibiye shiqsun shiqsi waa shiqsigii mushtaraga ahaa wakayruhu iyo waxaan shiqsi ahayn oo dee aan la isku lahayn oo ama shufcayna gelaynin maalan shay manquula ayuu ku daray maalan akhadahu wuu ku qaadan doonaa shiqsigii shufcadu gelaysa bixisati wixii uga qayb ahayd min alqiimati qiimaha wayuukhadu waa lagu qaadan doonaa almamhuuru shiksigii meher loo bixiyey bimehri milihaa gabadha meher miligeedii baa lagu qaadan doonaa wakada waxaa la mid ah ciwadu lkhulci khuluca bedelkiisii ayaa la mid ah masalada hore waxaa weeye tusaalaheedu wuxuu ku yidhi haddii gabadh meher loo siiyo shiksi waxaa lagu qaadan doonaa shiksigaas gabadha meher miligeedii ee wixii qiimaha uu joogay lagu qaadan maayo ninbaa maalan gabadh guursaday dabeetana guri ay nin kale isku lahaayeen ayuu meher u siiyey qaybtiisii uu ku lahaa guriga saaxiibkii shariigii qadiimka ahaa ee guriga isku lahaayeen wuxuu xaq u leeyahay inuu gabadhii ka shufcaysto gurigii qaybtii meherka loo siiyey muxuu ku qaadanaya laakiin meher miligeedu ku qaadanaya gabadhan meherka iyadoo kale lagu mehersado maalan walaalaheed iyo waxa weeya eedooyinkeed meherka lagu mehersado ayaa loo eegayaa meher miligeedii baa lagu qaadanaya ladhihi mahayo gurigan qiimihiisu intee buu jooga ladhihi mahayo taa waxaa la mid ah haddii ciwadulkhulci uu ahaa shaksiga oo gabadh baa nin waxa weeye dalqadii ka dalbatay isla markaana dalqadii waxay kaga iibsatay qayb ay guri ku lahayd shariigay gabadhan isla lahaayeen guriga wuxuu xaq u leeyahay ninkii waxa weye ciwadulkhulci loo siiyey qaybtaa guriga ka mid ah inuu ka shufcaysto muxuu kaga shufcaysanayaa laakiin gabadhaa uu furay meherumiligeedii waxaa leeyahay gabadhaas mehermitrigeedii misuu ahaa maalan wuxuu ahaa toban kun oo dolar toban kun kun ee dolar ayuu shaksiga kala wareegayaa ama mehermitriga ha ka bato guriga qiimihiisi ama ha ka yaraado sababtu waa maxay maxaa guriga qiimihiisi loo eegi waayey ee halkan mehermitriga loo eegay maxaa yeelay budcigu waa mutaqawim mutaqawim weeye qiimihiisuna waxa wey mehermitrigiisa marka mehermitrigii ayaa loo ogayay masaladan waxay u laabanaysaa masaladii mualifku markii u horreysay uu kugu soo sheegay uu ku yidhi aw bimutaqawimin fabiqiimati macnaa mesha waxaa la isdhaafsaday budci oo mutaqawim ah iyo waxa weeye shaksi markaa waxaa lagula wareegayaa budciga qiimihiisii oo ah mahrumiligi gabadha wayuukhadu waa lagu qaadanaya almamhuuru shaqsigii meher loo bixiyey bimeheri miliha gabadha meher miligeedii wakada waxaa la mida ah ciwad lkhulci khuluca ciwadkiisii bedelkiisa ayaa la mid ah walow ishtara hadduu ku iibsado bijuzaafin kuus oo watarifa uu dhinto kuuskii imtanaca waxaa reebtoomaya alakhdu in shufca lagu qaato wuxuu ku yidhi shiksi ayuu qof wuxuu ku iibsaday lacag kuus ah juzaaf waa wax kuus oon qadarkiisa la garanayn lacag kuus ah oo markaa aan la tirinoo tiradeeda aan la garanayn ayuu ku iibsaday dabeetana lacagtii baa dhimatay markuu qofka lagu wareejiyey baayaca ahaa lacagti ayuu lacagtii baabaaday tiradeedana lama garanayo baayacina ma garanayo mushtarigina ma garanayo marka ayada ah in waxa weeye shiksigii uu shufcaysto ayaa reebtoon sababtoo ah dee wii lacagtii lagula wareegi lahaaba lama garanayo waa majhuul wax majhuul ahana waxa weeye laguma shufcaysan kara wax suuragal ma aha in waxa weye wax lagu shufcaysto jusaadku wuxuu noqon karaa kuus raashin ah kuus alaab ah oo qadarkeeda aan la garanin almuhim waa kuus wuxuu doonahaada ama lacagaada ama raashin ahaadee qadarkiisa aan la garanayn buu ku iibsaday qofkii mushtarigaha shaksiga kuuskiina markuu ku wareejiyey baayicii dhimay qofkan mushtarigana ma garanayo baayicina ma garanay intu ahaana maxaabaa lagu shafcaysa marka waayahay shafcada waxaa la rabaa shaksigan intii lagu iibsaday in loo celiyo qofkii mushtariga ahaa walow ishtaraa haddii uu iibsado uu ku iibsado shakhsigii bijuzaafin kuus oo watalifa kuuskaasi uu dhintay imtanac waxaa reebtoomaysa marka ayadaa alahdu in la qaato oo shaygii shufac lagu qaato fain cayana shaiicu shaiici markaa hadduu sheego qadran qadar oo waqaala lmushtari kii iibsada inuu dhaho lam ma ahayn amankii macluuma qadri qadarkiisa mid la og yahay xalafa markaa wuxuu ku dhaaran doonaa calaa nafyi lcilmi inaanu ogeyn buu ku dhaaran doonaa waayahay waidadaca hadduu sheegto wain idaca haddii uu sheegto shaiic cilmahu qofkii mushtariga inuu og yahay oo walam yucayin laakiin uusan magac dhabin qadran qadar lam tusmac la maqli maayo dacwaahu sheegashadiisa filasaxi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi qofkii shafiica ahaa ayaa wuxuu yidhi lacagtii aad ku kala iibsateen intaasay ahayd waa markii uu kuus ku iibsaday masle haddana soo dhaafisa weya jisaadku ku iibsaday waxa weye amankii majhuulku ahaa ninkii shafiica wuxuu yidhi lacagtan lacag la ogyahay ahayd oo qadarkeedu wuxuu ahaa intaas mala kun dolar bu ah waxaad wax ku leibsateen kunkii dollar baan kaaga shufcaysan mushtarigiin wuxuu yidhi maya lacagta lacag kuus ay ahayd adna ma tirin oo ma ogeyn qadarkeeda ninkan baayacana ma ogeyn ee lacagtan kaashka ah ayuun baan kaaga iibsaday baan idhi marka lacagtii macluum ma ahayn marka ayada ah ninkan mushtarigaa la dhaarinaya waxaa lagu dhaarinaya inuusan ogeyn lacagti oo waxaa la leeyahay ku dhaaro inaadan ogeyn lacagtii aad ku iibsatay hantidaas hadduu ku dhaarto markaas waxa weeye shafcadii meeshu way ka baxaysaa taasi waa suuro suuradan kale waxa weeye haddii ninkan shafiica ahaa uu sheegto inuu mushtari og yahay lacagta qadarkeeda laakiin asaguusan waxba magacaabin wuxuu yidhi uun mushtariow waad og tahay lacagtu intay dhannayda kas baad u qarinaysaa war waayahe maxay ahayd lacagtaas lacagta waad og tahay muu gaabsaday waa imise lacagtu ma garanayu anu ma garanay lakin adu waad ogtahay laga dhegaysan maayo dacwadaas dacwo masmuuca noqon mayso maxaa yeele xaq uu leeyahay muusan sheegin waxba muusan magacaabin mar hadduusan waxba magacaabin dacwadaasi ma soconayso wey laga dhegaysan maayo waa inuu wax magacaabaa oo waxa uu sheegtaa sida masaladii hore o kale fain cayana haddaba hadduu magac dhawo ashaiicu qofkii shufcadu wa ku qaadanaya adran adr waqaala mushtari mushtarina uu dhaho yakun ma ahayn amankii macluum alqadri mid qadarkiisa loogya xalafu wuxuu ku dhaaran doonaa almushtari mushtarigii calaa nafyi cilmi inaan ogeyn wainadaca hadduu sheegto cilmahu wain idaca hadduu sheegto shafiic cilmahu mushtari inuu og lacagta qadarkeedii walam yucayin laakiin uusan magac dhabin asagu qadran qadar waxba uusan sheegin lam tusmac dacwaahu sheegashadiisa la dhegaysan maayo fi asaxi muctamed haddaan qabanno waidaa dahara amanu lacagtii hadday soo baxdo mustaxaqan inay tahay mid la mutay fain kaana hadduu ahaa amankii mucayanan mid la cayimay baطla baycu bayci waa buraya washucatu shufcadii labada way burayaan wailaa haddii kale oo amankii uusan mucayan ahayn ubdila waa la bedeli doonaa oo wabaqiya way hari doonaan shufcadii iyo baycii labadaba waayahay wuxuu ku idhi qof baa shiksi iibsaday qayb hantima guurtaa ka dabeetana lacagtii uu ku iibsaday ayaaba noqotay lacag uusan qofkan mushtariga lahayn oo qof kale uu lahaa lacag la soo dhacay maalan qofkii lahaabaaba qabsaday lacagtan wuxuu ihi waa lacagteedii dabeetana aduu caddayn buu u keeno sidii buu lacagta ku qaatay wuxuu kala wareegayaa qofkii baayaca ahaa shariigii waxa weeye qaybtiisii iibsadeen ayuu kala wareegay lacagta waayahay waxaan eegaynaa lacagtaasi markuu iibsanayay ma lacag mucayanay ahayd mise lacag fi dima ku sugan bay ahayd hadday lacag mucayan ahayd oo la soo bandhigay oo qofkii markuu iibsanayay shaksiga uu lacagtan ayaan kaaga iibsaday qaybtan hantida ka ah. marka ayada beeci waa buray shufcadina way burtay beeci wuu burayoo maxaa yeelay dee lacagtan lagu iibsadayba ee beecu ku dhacay ayaan ahayn lacag iska lahaa qofkan mushtariga ah waxay noqotay lacag uusan lahayn marka waxay soo gelaysaa beyc alfuduuli beyc alfuduuli waad garanaysaan waa qof hanti uusan lahayn ee waxa weeye wax ku iibinaya ama ku iibsanaya beyc alfuduuli wuxu nagu soo dhaafay fi kitaab albeyc marka beycii waa buraya ilan qofkan lacag uusan lahayn wax ku iibsanaya shufcadiina way raacaysaa oo maxay shufcadu waxay ku dhisnayd beyci beyci mar hadduu meesha ka baxay shufcadiina waa tabac waa farac taasi waa haddii lacagtu ay mucayan ahayd lacagtu aysan mucayan oo fi zimma uu ku iibsaday maalan wuxuu idhi qaybtan guriga ka mid ah labadan maqsin maalan maxaad iga siinaysaa wuxuu ihi waxaan kaa siinayaa shan kun oo dollar waaya wuxuu ihi shantii kun ee dollar waan kuu keenaya dabeetana lacagtii waxaa weeye mustaxaqa ahayd ayuu keenay lacagtii buu bixiyey sidii baa qofkii lagala wareegay lacagtii hadda marka dimadiisu ku iibsaday lacagtan mucayanka muunu ku iibsan fi dimu ku iibsaday marka ayada ah bayci buri mahayo shufcadiina buri mayso labada way harhayaan laakiin lacagtii ayuunbaa la soo bedeli doonaa waxaa leeyahay qofkii mushtariga ahaa lacagtan waa la yeeshay qof kalea iska lahaaye lacag kala keen labada suul waxay kula duwan yihin midna beecu lacag wuxuu ku dhacay mucayan ah midna wuxuu ku dhacay fi dimma fi dimma waxa ku dhacay waxa weeye qofkan lacagtii unbuu soo bedelayaae beecii ma burayo waidaa dahara amnu lacagtii hadday soo baxda mustaxaqa mid la mutay fain kaana hadduu yahay amankaasi mucayanan mid la cayimay baطla baycu beyci waa buraya washufcatu iyo shufcadii wailaa haddii kale oo amanku mucayan uusan ahayn oo fidima uu yahay maalan ubdila waa la bedeli doonaa oo baqiyaa beyc iyo shufco labada way hadhi doonaan macnaha way jirayaanoo ma burayaan waindafaca haddii uu dhiibo ashaiicu qofkii shufcada ku qaadanayey lacag haddii uu bixiyo lacagtaasoo mustaxaqan la mutay lam tabdul ma burayso shufcatahu shufcadiisu ma burayso in jahila waa haddii aanu garanaynin lacagtani inay tahay lacag la leeyahay wakada waxaa la mida ah in calima haddii uu ogaa fil asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi qofkii shafiic ahaa ayaa wuxuu bixiyey markiiuu shaygan shufcaysanayay lacag aanu lahayn asagu oo mustaxaqa ah. lacag dib laga yeelan doono oo ninkii lahaa uu la wareegi doono ayuu shaqsigii ku shufcaystay oo shufco kula wareegay hubcadiisi ma buraysaa maya hubcadiisi ma burayso haddii aan ogeyn qawlan waaxidan shubcadiisi ma burayso hadduusan ogeyn lacagtan inuu eh, asaguusan lahayn oo cid kale ay leedahay maxaa yeelay dee markan waxa weeye lacagtii uma iska dhex gashay lacag qof ammaano uu hayo o kale maalan ama qof kale uu u dhiibtay iyo lacagtiisi baa iska dhex gashay marka iyada ah macduur weeyaan oo shufcadiisi ma burayso ilan muuna ogeyna inay lacagtan lacagtiisi an ahayn haddii uu ogaana waa un la mid oo oo u bareeray laakiin tan dambe khilaaf baa ku jira qawlan waaxidan mee khilaaf baa ku jira sida muctamadka ma burayso maxaa yeelay qofkan marba hadduu shufcadii u dalbay shufcadu waa un dalab dalabkiina qofkan wuu qadimay wuuna qaatay hadduu doono baycu dib ha ka buree maadaama uu mar uu dalbayba ka buri mayso shufcadiisii qowlka labaadna wuxuu leeyahy khilaafu lasax way buraysaa shufcadii maxaa yeelay wuxuu wax ku qaatay waxuusan lahayn marka waxay la mid tahay sida asagoo ka tegay shufcadii asagoo awoodi kara waayahay waindafaca hafiicu hafiici hadduu dhiibo mustaxaqan aman la leeyahay lam tabdul ma burayso shufcatu shufcadiisii injahil hadduuna ogayn lacagtan inuusan lahayn wakada waxaa la mid ah in calima hadduu og yahay filasaxi muctamad haddaan qabanno wa tasarufu lmushtari qofkii mushtariga ahaa tasarufitaankiisii uu ku tasarufo fi shasi shasigii qaybtii waxa weeye uu iibsaday ka baycin sida iib webaye wa waqfin iyo waqaf wa ijaaratan kirayn saxiixun waa saxiix tasarufka asaga ah walishafiici qofkii shufcaystana wuxuu xaqu leeyahay naqdu maa laa shufcata fiih wax aanay shufcadu gelaynin inuu buriyo wadalika miaalka alwaqfi sida waqafkii weebeeye ow ahdu marka inuu shufco ku qaato uu xaqu leeyahay wayatakhayar wuu kala dooran doonaa fii ma fiihi shufcatun waxay shufcadu gelayso ka baycin sida iibkii weebeeye e bayna an yaahudahu inuu ku qaato bilbayc aani iibkii labaad ow mase yanqudahu inuu buriyo tasarufka inuu buriyo oo waya'huda marka uu ku qaato bilwali beecii hore wuxuu ku yidhi qofkii shiksi qaatay ee iibsaday ayaa shiksigiisii iibsaday buu ku tasarufay maalan qof baa laba qof oo guri isku lahaa ama dhul isku lahaa ayuu qayb ka iibsaday midkood qaybtiisii dabeetana qaybtii uu iibsaday ayuu ku tasarufay intaan laga shufcaysanin ka hor oo muxuu sameeyey wuuba sii iibiyey maalan ama wuu waqfay ama wuu kireeyey qofbuu ka sii kireeyey waqaf buu ka dhigay maalan dhulkii wuxuu ka dhigay dhul masaajid u waqfay horta tasarufka uu asaxaya maxaa yeele milkiisu ka tasarufay qofka milkiisa oo saxiixa ayuu ku tasarufay horta tasarufkaa ma burayo kaasi waa qodob qofkii shafiica ahaa shufcadii asna way u sugnaanaysaa laakiin tasarufka mushtarigaan eegi doonaa hadduu yahay wax shufcadu aysan gelin sida waqafkii oo kale marka ayada ah xaq buu u leeyahay inuu buriyo maalan dhulkii uu qayb ka mida uu shariiga ka iibsaday ayuu waqaf ka dhigay masaajid buu ka dhigayba marka masaajid ma laga shufcaysan karaa lagama shufcaysan karo marka iyada muxuu samaynaya wuxuu xaq u leeyahay marka inuu buriyo tasarufkiisu dhaho waxa weeye shaksigan aad yani waqaf ka dhigtay shufca baan ku qaadanayaaba waaya dhulkii saas kula wareegaya oo markaa ku shufcaysanaya waayahay maxaa yeele xaqiisa ka horreeyay tasarufka marka xaqiisa ku buri maayo tasarufkan ka dambeeyey waayahay haddii laakiin waxaan uu qofkani mushtariga la yimid ee tasarufka uu yahay wax ay shufcadu gelayso sida iibkii oo kale laba mid buu kala dooranaya maalan dhulkii uu shariigiisa ka iibsaday ayuu asna sii iibiyey dhulkii uu shariigiisa ka iibsaday sii iibiyey marka ayada ah laba mid ayuu kala dooranaya midkii kolba u roon in uu iibka labaad inuu ku qaato inuu u kaadiyo dee iibkii labaad markuu iibiyey ayuu markaa iibka labaad lacagtii dambe uu ku iibiyey ayuu ku shufcaysan karaa mushtariga labaad buu ka shafcaysanayaa qofkii mushtariga ahaa ee waxa weeye shariigiisa ka iibsaday dhulka ayaa qof kale ka sii iibiyey wuxuu xaq u leeyahay laba mid in uu mushtarigan dambe uu ka shufcaysto oo lacagtii uu kaga iibiye kaga shufcaysto iyo in uu intuu buriyo tasarufkiisii inuu lacagtii hore ku shufcaysto iibkii hore inuu ku shufcaysto dhao iibkan dambe anugu waxa weye waxba uma arkaba adigun baan iska tasarufay ee waxa weeye lacagtii aad ku iibsatay dhulka ee hore ayuun baan kaaga shufcaysanayaa labadaa saa khiyaar leh inuu lacag iibkii dambe uu ku shufcaysto oo lacagtiisa bixiyo ama iibkii hore maya intuu buriyo kan inuu iibkii hore uu ku shufcaysto labadaa midkii kolba u run ayuu leeyahy maxaa marka faa'iida keenaysa in iibka hore uu ku shufcaysto ama iibka dambe ku shufcaysto maxaan u doorgelinayna maxaa waxa laga yabaa labada lacagood inay kala bataan waxa laga yabaa lacagta hore inay yarayd ta dambe ay badnayd waxaa dhici karta cagsi inay lacagta hore ay badnayd ta dambe ay yarayd marka kolba middii u roon ayuunbuu eegi doonaa wuxuu ku yidhi wa tasarufu lmushtari mushtariga tasarufkiisii fi shaksi uu ku tasarufay ka baycani sida iibkii weebeeyee wa waqfin waqafkii weebeeye waijaaratan iyo kiradii kirayntii weebeeye saxiixun waa mid saxiixa walishafeeci qofkii shufcaysaniga waxaa ku leeyahy naqdu maa laa shufcata fiih waxaanay shufcadu gelaynin inuu buriyo wadalika miaalka alwaqfi sida waqafkii weeye waakhduu marka inuu shufca ku qaato wayatakhayar wuu kala dooranaya fii ma fiihi shufcatun waxay shufcadu gelayso ka baycin iib weebeeye e bayna an ya'hudahu inuu ku qaato bilbayci aani iibkii labaad aw mase yanqudahu inuu buriyo iibkan dambe uu buriyo oo wayahud uu ku qaato bilwali iibkii hore walow ikhtalafa mushtari hadday iskhilaafaan mushtari iyo washaiici qof shaiica fii qadri amani lacagta qadarkeeda hadday isu khilaafaan sudiqa waxaa lagu rumaynaya almushtari kii iibsaday kada waxaa la mida ah, low ankara haddii uu inkiro ashira iibsashadiikowna aalibii qofkii shufcada dalbanayay ama shaksiga dalbanaya inuu yahay shariikan qof shariiga inuu yahay hadduu inkarana waa la mid fain ictarafa shariiku qofkii shariiga haddaba hadduu ictiraafo bilbayci iibkii hadduu ictiraafo oo uu dhaho iibkii uu qiro fal asaxu muctamad waxaa weeye ubuutu shufcati shufcada inay sugnaanayso wayusallamu amnu lacagtina waxaa lagu wareejin doonaa ila albaa'ic baa'ici ayaa lagu wareejin doonaa in lam yactarif haddii uusan qirin biqabdihi inuu ka guddoomay lacagtii wain ictarafa haddiise uu qiro inuu lacagtii ka gudoomay fahal yutraku lacagtii waxaa lagu dayn doonaa fii yadi shaiici qofkii shaiica ah ee shafacda ku qaadanaya gacantiisa mise yaahudu lqaadi qaadigii baa qaadi doona lacagtii oo yaxfadu wuu ilaalin doonaa fiihi khilaafun khilaaf baa ku jira sabaqa inugu soo dhaafay sabaqa waxaa inugu soo dhaafay fi iqraari baabaliqraar waxaa inugu soo dhaafay nadiiruhu midkaa mid la mid ah wuxuu ku yidhi qofkii mushtariga ahaa iyo qofkii shafiica ahaa hadday isku khilaafaan lacagta qadarkeeda oo maalan mushtarigii wuxuu idhi dhulkan waxaan ku iibsaday toban kun oo dollar shaiicna wuxuu ihi maya waxaad ku iibsaday siddeed kun oo dollar siddeeddaa kun baan kaaga shufcaysanayaa midkee loo rumaynayaa ma mushtari baa loogu rumaynayaa mise waxa weeye shaiici mushtarigii baa loogu rumaynayaa intaa uu sheegtay laakiin biyamiinihi dhaartiisa lagu rumaynaya waa la dhaarinaya maxaa yeelay asagaa beecan la baashiray oo beecan galay isagaa marka uga xoogaalsan qofkan shafiica ah lacagtii uu ku iibsaday taasi waa masalo taa waxaa la mid ah oo mushtari la rumaynaya hadday isku khilaafaan dhulkan waad iibsatay iyo maana iibsanin maalan mushtarigii wuxuuba inkiraba inuu dhulkan iibsaday an wuxuu dhulkan maba iibsaninba waaba lii hibeeyeyba waaba liisiiyeyba ninkan saaxiibka ay shariigii dhulkaas ku lahaydeen qaybtiisa anuu igu wareejiyey igamaba iibinba kanna wuxuu leeyahay shafiica ah maya wuu kaa iibiyey waad inkiraysaa wuu kaa iibiyey midkee loo rumaynayaa oo markan u leeyahy qofkan ma iibsanine waa la isiiyey macnaheed waxa weeye shubca meesha ma jirto hibaa lagu siiyey kanna wuxuu leeyahy maya waa lagaa iibiyey waan kaa shufcaysanaya marka markanna waxaa lagu rumaynaya qofka mushtariga ah ee qofkan waxa weeye inkirsan shiraaga ayaa dhaartiisa lagu rumaynayaa maxaa yeele alaslu cadam lbeyc waxa asal inuusan iib jirin sidoo kale haddii uu dhahoba ninkan mushtariga ah waan iibsaday shaygan laakiin adigu shariik ninkan uma tihidba dhulkan lamaba lihidba isagaa iska laha dhulkan dhulkan adigu shariik kulama tihid ayuu yidhi sidaa darteed shufca xaq uma lihid inaad iga shufcaysato kana wuxuu leeya maya ninkan dhulkan waan isku leenahay waana kaa shufcaysanaya midkee loo rumaynaya waxaa loo rumaynaya ninkan waxa weeye inkirsan inay ninkan uu shariik yahay ninkaasaa lagu rumaynaya dhaartiisa maxaa yeelay alalu cadam shtarika waxaa asal inaysan labada qof aysan shuraaka ahayn baa asal ah alaslu cadam labada masaleba asal waxaa ah cadamkii qaacidat alcadam ayaanu cuskanay waayahay haddaba suuradan ayada suuradan dambe ee waxa weeye inuu inkiray shiraagii shiraagii hadduu inkiray uu yidhi anugu maba iibsaninba dhulka waa la isiiyey laakiin meesha waxaa ka soo baxay shariigiisii ninkan doonayay inuu shufcaysto shariigiisii baa soo baxay oo baayici ah markaasaa wuxuu yidhi war ninkan dhulka waan ka iibiyey ninkana way karsanaa u hadda wuxuu laha muuna iga iibinin waxa weeye u isiiyey may wuxuu yidhi waan kaa iibiyey niyow dhulka waan kaa iibiyey marka ayada horta shufcadii way sugnaanaysaa maxaa yeelay ninkii shaksiga dalbiga ayay shufcadii u sugnaanaysaa maxaa yeelay qiraalkan uu qiray inuu ka iibiyey ayaa keenaya inuu ninkan mushtariga ah xaq u leeyahay inuu shufcaysto markaa xaqiisii shufcadu buri mahayo maafahamta sooma marba hadduu ninkan shariigiisa uu qiray inuu ka iibiyey inkiraadda uu inkirayo ninkan ka iibsaday waxba ka soo qaad ma leh lacagtii haddaba yaa lagu wareejinaya ninkan wuxuu leeyahay aniga dhulkan maba iibsanin ee waa la ii siiyey lacagtii shufcada yaa lagu wareejinaya lacagtii shufcada waxa lagu wareejinaya qofkii baayaca ahaa ayaa lagu wareejinaya shaqsigan iibiyey waa haddii uusan lacagtii guddoomin hadduu dhaho ninkan waan ka iibiyey dhulkan laakiin lacagtiisii kama guddoomin asagaa marka lacagta lagu wareejinaya ilan lacagta asagaa iska leh waayahay haddii laakiin uu dhaho lacagtii wuu i siiyey waana ka iibiyey lacagtiina waan ka qaatay oo waan ka guddoomay marka ayada ah maxaa la samaynayaa lacagtii ma qofkan shafiic ah ee shufcada ku qaadanaya lagu daynaya gacantiisa ilaan ninkan mushtari asagu wuxuuba taagan yahay anugu dhulkan maba iibsanina waa la isiiyey kii ka iibiyeyna wuxuu leeyahay waan ka iibiyey lacagtiina waan ka qaatay dee ninkan baayacana ma siin kara lacagti mushtarina ma siin karo wuxuu leeyahy anugu waa dhulka waaba la isiiyey u taagan yahay marka ayada ah shufcadiina way sugnaatee maxaan samaynaynaa ma gacantii shafiican lacagta ku daynayna ninkii shufcada doonayay mise qaadigaa lacagta la wareegi doono oo lacagtan maadaama ay tahay maal daa'ica oo qofkii lahaana uu diidan yahay yani qaadigaa ilaalin doona lacagtan oo hayn doona masaladan khilaaf baa ku jira ui khilaafkan mid la mida wuxuu nagu soo dhaafay fii baab aliqraar baab aliqraar mualifka halkaa wuxuu ku yidhi matniga qof baa qof kale wax u qiray wuxuu yidhi hantidaasaad igu leedahay kii loo qirayna wuxuu yidhi been baad sheegaysaa kuguma lihin waxaanaad ii qirtay halka waxaa nagu soo dhaaftay in maalkii la qiray qofkii muqirka gacantiisa lagu dayn doono sida asax ah qiil baa wuxuu laha halkaas naga qaadigaa la wareegi doona khilaaf alasax wuxuu laha qaadigaa la wareegi doona oo ilaalin doona marka tanna waa saasoo kaleoo maalkan waxaa lagu dayn doonaa gacantiisa fiica dhulkiina wuu la wareegayaa maalkiina wuu haynayaa ilaa ninkan dee uu dhaho waxa weeye hantidan waan iibsaday oo markaa lacagtii lagu wareejiyo maalka qofka shaiica lagu dayn doonaa gacantiisa wuxuu uhi walow ikhtalafa almushtari washaiicu mushtari iyo shaiic hadday isku khilaaفaan qofkii iibsaday qofkii shufcada ku qaadanaya fii qadri amani lacagta intay dhannayd sudiqa almushtari mushtariga ayaa lagu rumayn doonaa dhaartiisa wakada waxaa la mida taas oo mushtariga dhaartiisa lagu rumayn doonaa low ankara hadduu inkiro qofkii waxa weeye mushtariga ahaa ashraa inuu iibsaday uu inkiro dhawaaba la isiiyey ama dhaxal baaban ku helay aw mase kowna aalibi qofkii waxa weeye dalbayy inuu yahay buu inkiray shufcada dalbayey ama shaksiga dalbayey shariikan inuu shariig yahay oo qofkan shariig ba lahaa buu inkiray fain ictarafa haddaba hadduu ictiraafa ashariiku shariigii qadiimka oo baa'ici ah hadduu ictiraafo bilbayci inuu ninkan ka iibiyey dhulka fal asaxu muctamad waxa weye ubuutu shufcati shufcada inay sugnaanayso oo yusalama thamana lacagtiina waxaa lagu wareejin doonaa ila albaayici baayici in lam yactarif hadduusan qirin weeyaan biqabdihi lacagtii inuu guddoomay wain ictarafa haddii uu qiro inuu lacagtii guddoomay fahal yutraku lacagtiimu waxaa looga tegi doonaa fii yaddi shaiici shaiica gacantiisa amise yaahuduhu qaadi qaadiga ayaa qaadi doona lacagtaas oo yaxfadu ilaalin doona fiihi khilaafun khilaaf baa ku jira masaladan sabaqa uu nagu soo dhaafay fi liqraari baabka iqraarka nadiiruhu mid la mid ah walow istaxaqa haddii uu mutaysto ashufcata shufcadii hadday mutaystaan jamcun koox akhaduu waxay ku qaadan doonaa calaa qadri alxisas qaybaha say u kala lahaayeen ayay u kala qaadan doonaan wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay cala aru'uusi madaxyadooda ayuunbay ku kala qaadan doonaan wuxuu ku yidhi shufcadii hadday mutaystaan koox maala saddex qof ayaa isku lahaa dhul midna nis buu lahaa midna ulu buu lahaa midna sudus buu lahaa midna wuxuu lahaa kalabadhoo badh midna wuxuu lahaa saddex meelood meel midna wuxuu lahaa lix meelood meel kii niska lahaa ayaa niskiisii ka iibiyey qof kale oo labadii sharig aan ahayn ayuu niskiisii ka iibiyey labadii sharig ee waxa wey la lahaa dhulka midna uludka lahaa midna suduska lahaa qaabkee bay u qaybsan doonaan shufcada laba qowl baa ku jira qowlka muctamadka wuxuu leeyahay calaa qadri اlxisas xisooyinkooda mid kasta intuu ka lahaa nisbada u ka lahaa dhulka ayaa loo egi doonaa bercentageki midna wuxuu leeyahy calaa qadri ru'uus madaxyada ayaa loo eegi doonaa qowlka haddaba le waxa wey calaa qadri اlxis baa lagu shufcada lagu kala qaadanaya saaxibu uluna wuxuu qaadan doonaa saddexdii sahmi ee waxaa weeye niska laba ayuu qaadan doonaa saaxibu sudusna mid buu qaadanayaa ilaa nisku waa saddex sahmi soo maaha nisku waa saddex sahmi eg dhulkii lix sahmi baan u qaybinaynaa ninkii saaxibu nisf saddex sahmi buu lahaa saaxibu filthna laba sahmi buu lahaa saaxibu sudusna hal sahmi buu lahaa hal qori saaxibu nisf ayaa wuxuu iibiyey niskiisii saddexdii sahmi buu qof kale ka iibiyey soo maaha saaxibu ulu wuxuu shufcaysan doonaa laba sahmi laba sahmi buu shufcaysanaya laba qori ayuu shufcaysanaya qorigi kalena waxaa shufcaysan doonaa saaxibu sudus oo kaas kala qaadanayaan qowlka muctamadka kaas qowlba wuxuu leey maya waxay kala qaadanayaan calaa qadri ru'uus soo laba madax ma ah. kala barun u kala barun nis iyo nis kala qaadanayaan qawlna saasuu le lakin qowlka muctamadka waa hore maxaa yeelay shufcadu waa xaq ka dhashay milkiga marka waxaa lagu qaybinaya calaa qadri almilk milkigii isuu ahaa baa lagu qaybinaya sida ujradii hadday guri isla lahaan lahaayeen oo gurigii la kireeyo waxa wey qof kasta intuu guriga ku lahaa ayuunbuu kiradiisa qaadan lahaa wahaakada wuxuu idhi walow baaca haddii uu iibiye axadu sharikayni labadii shariik mid ahaan nisfa xisati xisadiisii niskeed hadduu iibiye lirajulin nin kale uu ka iibiye uma dabeetana baaqi ahaa intii soo hadhay niskii kalena u ka iibiyey liaakhara mid kale fa shufcatu shufcadii fi nisfi alawal niskii hore gelaysay lishariiki alqadiim shariigii hore ayay u sugnaatay walasaxu muctamad waxa weeye annahu shaaniye in cafaa hadduu cafiyo can nisfi alawali niskii hore hadduu iska cafiyo shaarakahu lmushtari alawal mushtarigii hore ayaa la wadaagi doonaa fi nisfi thaani niskii labaad wa ilaa haddii kale ousan cafinin falaa markaa iyada ah waxa weeye la wadaagi mahayo wuxuu ku yidhi laba qof ba waxay isku lahaayeen guri maalan nisi nis bay u kala lahaayeen guriga kaba soo qaad inu ahaa afar maqsin waaya laakiin mid kasta waxaa weeye xisadiisii oma yani caddayn yani si guud bay iskugu lahaayeen guriga dabeetana labadoodii mid ahaan ayaa labadiisii maqsine guriga labadu ka lahaan lahaa ayuu mid ka mid ah wuxuu ka iibiyey qof kale niskii kalena ee soo hadhayna qof kaleu ka sii iibiyey maana labadii maqsin midna wuxuu ka iibiyey qof midna qof kaleu ka iibiyey lakiin way kala horreeyeen labada qof waaya qofkii shafiicah ah wuxuu xaq u leeyahay inuu shufcaysto labadaba horta qaybtaa hore xaq buu leyahy inuu shufcaysto qaybtaa hore inuu shufcaysto xaq buu leeyahay oo qofka maqsinka hore laga iibiyey inuu shufcaysto xaq buu leeyahay ma haddii uu shufcaysan mise hadduusan shufcaysanin haddii uu iska cafiyo uusan shufcaysan u dhaho anuu shufcadii waan kaa cafiyey adiga laakiin ninkan dambe ee maqsinka dambe laga yibiyan ka shufcaysanaya marka ayada ah waxa weeye wuu la wadaagayaa ninkan waxa weye maqsinkaa hore laga iibiyey kan dambe shufcadii wuu kula wadaagayaa oo muxuu ugula wadaagayaa sababtoo ah dee waxa weeye wuxuu noqday shariik asna oo milkigiisuu ka horreeyey qofkan dambe milkigiisuu ka horreeyey walidaalik wuxuu noqday qof shariig ahoo reerkii soo galay mar haddaad ninkan iska daysay haddaba maqsinka dambe wuu kula wadaagayaa oo waad wada shufcaysanaysaan oo see kula shufcaysana markaa waxa wey calaa qadri lxisa si hadda ad tilmaamayno oo kale midna qori buu qaadanayaa oo waa shariigan dambe ee maqsinka laga iibiyey iyo shariigga horena laba wuxuu qaadanaya qori oo waa qofkii labada maqsin lahaa waaya waa haddii uu iska cafiyey shariigii hore haddii laakiin uusan cafinin oo ka shufcaystay shariigkii hore marka iyada shubcamaba imaanaysaba kii hore hadduu ka shufcaystay ya kan dambana shubcada keligii buu ku noqonay ilen kii hore meesha uu ka saaraya milkii maba lehe waaba laga shufcaystay muxuu la yeelanba muxuuba he la yeelan wuxuu ku yidhi walow baca haddii uu iibiye axadu shariikayn labadii qof ee wax isku lahaa midkood hadduu iibiyo nisfa xisati qaybtiisa niskey lirajuli nin hadduu ka iibiyo uma dabeetana baaqiya intii soo hadhan ilaakhara mid kale oo ka iibiyo fa shufcatu shufcadii fi nisfi alawali niskaa hore gelaysay lishariiki alqadiim niskaa hore shufcadeedii lishariiki alqadiim shariigii hore ayuu u sugnaanaya waa qofkii waxa weye gurigii marka hore ay wada lahaayeen walasaxu muctamed waxa weeye annahu ninkaa shariiga in cafaa haddii uu cafiyo can nisfi alawal niskii hore hadduu iska cafiyo shaarakahu waxaa la wadaagi doonaa almushtari wal mushtarigii hore ayaa wuxuu la wadaagi doonaa fi nisfi ani niska dambe wailaa haddii kale uusan cadfinina falaa la wadaagi mahayo walasaxu muctamadu waxaa weeye annahu shani low cafaa hadduu cafiyo axadu shafiicayni laba qof oo shafiicaynah midkood haddii uu cafiyo xaqiisiis saqada xaqu xaqiisii wuu dhici doonaa watahayar alaakharu kan kalena wuxuu kala dooran doonaa bayna akhdi ljamiici dhammaan inuu la wareego uu qaato iyo watarkii inuu ka wada tago walaysa lahu liqtisaaru kuma xaq umale inuu ku gaabsado calaa xisati xisadiisii wa ana alwaaxida hal qof idaas asqada haddii uu rido bacda xaqihi bacda xaqihi xaqiisa barhkii hadduu rido saqata kulluhu xaqiisa o dhan wuu dhacayaa wuxuu ku yidhi laba qof oo shafiicayn ah oo shufco ku wada lahaa waxa weeye shay la iibiyey hadduu midkood cafiyo xaqiisii xaqiisi wuu dhacaya ka kalena laba mid buu dooranaya inuu waxa weeye dhammaan la wareegintii soo hadhay iyo inuu ka wada tago tusaalaheedu waxaa weeye saddex qof baa waxay isku lahaayeen guri dabeetana midkood baa qaybtiisii iibiyey uu gurigu ku lahaa qof kale ayuu ka iibiyey labadood midna aan ahayn labadii qof ee soo hadhay ayaa waxay noqonayaan shafiicayn shufca yeelanaya labadaba haddii midkood uu cafiye xaqiisii u dhaanuu shufca kuma doonayaba inaan qaato qaybtan waxa wey saxiibka inuu iibiyey ma shufcaysanayo waxa wey horta kaa xaqiisii u dhacaya kii kalaa soo hadhay een cafinin kii kale shufcada doonaya waxaan leeyahay laba mid dooro inaad waxa weeye qaybtan uu saaxiibkaa iibiyo oo idil inaad la wadeegto ood kula wareegto shufco iyo inaad iska dayso wax ka dhexeeya ma jiro laakiin qaybtaadii uun shufco kuma qaadan kartid maxaan saa u yeelaynaa maxaa yeele waxaad ka ratimaysa haddii aan dhahno qaybtaadii uun shufcayso in qofkii mushtariga ahaa dhib soo gaadho oo shaygii u iibsaday laga kala qaybiyo banna shufca laga qaato banna loo daayo taana dhibbaa ugu jira dhibbaa ugu jira marka addararu laa yuzaalu bidarar marka waxan lena ama wada shufcayso shufca ku wada qaado ama u wada daa labadaa midun soo gala laakiin xaqiisa kuma gaabsan karo walasaxu muctamad waxa wey annahu shaaniya low cafa hadduu cafiyo axadu shafiicayn laba shafiic midkood hadduu cafiyo shufcadii saqada xaqu xaqiisii uu dhacaya watakhayar alakharu kii kalena wuxuu kala dooranaya bayna akhdi ljamiici intii o dhan inuu ku wada qaato shufco watarkii inuu iska wada daayo walaysa lahu liqtisaaru xaq uma le inuu ku gaabsado calaa xisatihi qaybtiisii wa ana alwaaxida walasaxu waxa weeye muctamad ana alwaaxida hal qof idaa asqada bacda xaqihi xaqiisii barkii hadduu rido saqada kulluhu dhammaantii wuu dhacaya macnaha wuxuu ku yidhi hal qof oo shufco lahaa hadduu shufcadiisii barh ka mida uu cafiyo shufacadiiso dhan way dhacaysaa maalan laba qof ba waxay isku lahaayeen guri afar maqsina mid baa wuxuu iibiyey laba maqsin oo gurigii ka mid ah ayuu qof kale ka iibiyey kani wuxuu xaqu leeyahay labada maqsinba inuu hee wada shufcaysto ka soo hadhay haddii uu barcafiyo oo u dhaho maalan labadaa maqsin maqsinna waan kuu dayn maqsinna waan kaa shufcaysan hadduu saaba dhahaba shufcadii waxa wey way buraysaa oo labadii guri way israacayaan yani shaygu israacaya haduu dhaho bar baan cafiyey banna waa shufcaysan laga yeeli maayo way wada buraysaa hadduu saa dhaho maxaa yeelay yani shufcadu ma kala hadho haddii badh ka mid aad cafiso way is wada raacaysaa waxay la mid tahay sida qisaasta oo kale nin baa nin kale kas u dilay ninkaa la dilay shan wiil buu ka tegey shantii wiil mid ka mid ah ayaa qisaastii cafiyey afartii kalena waxay dhan waan qisaasanaynaa qisaas haddaba ma qaybsanay soo maa qisaastii way dhacaysaa mid ka mid a hadduu cafiyo shantii wiil waxa weeye qisaastii way dhacaysaa marka qaacidadu waxay tahay maa laa yaqbalu الtabciid faاkhtiyaaru bacdihi kaاkhtiyaari kulih waisqaadu bacdihi kaisqaadi kulih maa laa yaqbalu الtabciid wixii kala qaybin aan aqbalayn fakhtiyaaru bacdihi barkii in la doorto kaاkhtiyaari kulihi dhammaantii adoo doortay may la mid tahay waisqaadu bacdihi barkii in la ridana ka isqaadi kullihi dhammaantii adoo riday may la mid tahay sida ml o kale daladii qofkii hadduu dhaho gabadhii nia dalatin dalad niskeed baan kugu furay hal dalad baa dhacaysa dalad ma kala qaybsamaysa de waa saasoo kale waayahay qisaastii bar ka midaan kaa cafine bay dheheen qisaastii waxa weeye ma kala qaybsamayso waa wada dhacaysa shufcadii bar ka midaan kaa cafiyey buuri ma kala qaybsamayso shufcadii way wada dhacaysa walasaxu muctamad waxa wey ana alwaaxid hal qof idaa asqada hadduu rido bacda xaqihi xaqiisii bar ka mid haduu rida saqada kulligu dhammaantii way dhacaysaa walow xadara ah hadduu goobjoog yahay axadu shafiicayni laba shafiic mid ahaan hadduu goobjoog yahay falahu wuxuu xaq u leeyahay akhdu ljamiici wixii oo dhan inuu ku qaato shufco fi lxaal isla markaaba faidaa xadara alqaa'ibu kii maqnaa hadduu yimaado shaaraka wuu la wadaagi doonaa walasaxu muctamada waxaa weeye ana lahu qofka goobjooga ah inuu xaq u leeyahay taakhiiru lahdi qaadashadii inuu dib u dhiga ilaa quduumi alqaa'ibi kii maqnaa intuu ka imaanayo wuxuu ku yidhi laba qof ayaa waxa weeye dhul ay isku lahaayeen saddex qof ayaa mid ahaan baa iibiyey qaybtiisii labadii shufcada u lahaa dhulkan inay kula wareegaan mid baa jooga midina wuu maqan yahay kaa jooga laba mid buu in uu waxa weeye dhammaan la wareego waxa weeye dhulkii oo idil uu shufco ku wada qaato isla markaaba intuu lacagtiisii kaashgarayo shubo inuu shubco ku wada qaato saaxiibkii markuu yimaadana uu la wadaago xisadiisi uu ka qaato hadhowna lacagtii u celiyo taasi waa khiyaar khiyaarka labaadna waxaa weeye in uu la sugo saaxiibkii intuu ka imaanayo oo markuu saaxiibkii yimaado marka ay shufco ku qaataan ayagoo wada jira masaladan dambe ee lala sugayey qofkaa maqanna waxay ka mid tahay masaaisha laga soo reebay shufcada degdegnimadeeda oo shufcadu waxaa asal inay degdeg tahay laakiin masaladan waa laga soo reebay masaisha laga soo reebay ayay ka mid tahay saan tilmaami doono insha allah walow xadar hadduu goobjoog yahay axadu shafiicayni laba shafiic mid ahaan falahu xaqu leeyahy akhdu ljamiici dhammaan inuu qaato fi lxaal isla markaaba inuu ku qaato wixii oo idil inuu shufco ku qaato qaybtiisii keliya ma aha wixii oo idil sadkiisii iyo sadkii kii maqnaaba inuu shufco ku wada qaato faidaa xadara alqaa'ibu saaxiibkiisii maqnaa hadduu yimaado shariigga ah shaaraka wuu la wadaagi doonaa oo qaybtiisi buu ka soo ceshan doonaa asagoo lacagtiisa iska bixinaya walasaxu muctamad waxaa weeye ana lahu inuu iska leeyahay kan goobjoogga ah taakhiira تأkhiir اأhdi qaadashadii inuu dib u dhigo ilىa quduumi اlhaa'ibi kii maqnaa ilaa uu ka imaanayo walow ishtarayaa hadday isla iibsadaan laba qof shiqsan shiqsi hadday isla iibsadaan falishaiici kii shafiicaha uu xaqu leeyahay أkhdu nasiibihimaa labadoodaba qaybtoodii inuu qaato ayuu xaq u leeyahay wa nasiibi axadihimaa midkood nasiibkiisii inuu qaatana xaq buu leeyahay walow ishtaraa waaxidun mid hadduu iibsado min inayn laba hadduu ka iibsado falahu xaq u leeyahay akhdu xisati axadi albaa'icayn labadii iibiyey mid ahaan qaybtiisii inuu shufco ku qaato fi asaxi muctamad haddaan qabanno masaladan waxay u noqonaysaa masale inuu soo dhaaftay kitaab albeyc oo ahayd tacadud safa btacadud اlbaaic aw bitacadud almushtari safcadii safqadii inay marka ay tacadudo oo ay tirowdo haddii baayicii uu tiroobo ama mushtarigii uu tiroobo maalan wuxuu ku leeyahay laba qof ayaa shiqsi qayb hanti maguurtaa ka mid ah ayay wada iibsadeen shafiicii qofkii shufcada ku qaadanayay wuxuu xaq u leeyahay labadoodaba inuu qaybtooda ay iibsadeen uu la wada wareego inuu la wada wareego xaq buu leeyahay maalan nin bay waxay isku lahayen afar maqsin afartii maqsin nisi nis bay u kala lahaayeen laba maqsin oo ka mida ayuu waxaa weeyaan iibiyey saaxiibkii oo qof kale ka iibiyey laba nin buu ka iibiyey laba nin ayuu ka iibiyey wuxuu xaq u leeyahay shariigiisii guriga la lahaa inuu labada ninba labadii maqsin uu ka shufcaysto waxaa kale uu xaq u leeyahay inuu mid ka mida labadooda uu ka shufcaysto qaybtiisii way kala qaybsadeen maalan maqsini maqsin bay u kala qaateen mid ahaan maqsinkiisuu ka soo ceshan karaa mid ahaan maqsinkiisuu ka soo ceshan karaa kalena ugu dayn karaa maxaa yeeley markan dhib ma jiro oo safqadii baa tacaduday bitacadud almushtari mushtarigii baa tacaduday marka wax dhiboo jira ma jiro hal qof safqadii laguma kala qaybinine laba qof ayaa e, safqadii u qaybsan tahay markan ayada ah haddii taa cagsigeed nin baa laba nin hanti maguurtaa ka wada iibsaday waxa weeye laba nin ayuu hanti maguurtaa ka iibsaday nin saddexaad baana hantida ama guurtada la wadaagaya kan shaiica markaa aq wuxuu leeyahay labadii labadiisii shariik mid ahaan qaybtiisii inuu shufcaysto iyo inuu labada wado shufcaysto aq buu leeyahay saddex nin baa dhul isku lahaa saddexdii nin laba ka mid ah ayaa qaybtoodii nin kale ka iibiyey ninkii soo hadhay wuxuu xaq u leeyahay labadii baaic ee waxa weeye qaybtoodii iibiyey midkood inuu qaybtiisii shufcaysto inta wada shufcaysto xaq buu leeyahy maxaa yeele markana waxa weeye safqadii ayaa tacadud bitacadudihe bitacadud albaayic baayic ayaa tacaduday oo tiroobay walow ishtaraya hadday isla iibsadaan laba qof shiksan shiksi falishafeici kii shufcada qaadanay wuxuu xaq u leeyahay akhdu nasiibihi maa labadaas waxa weeye iibsatay qaybtooda inuu wada qaato oo shufco ku qaato wanasiibi axadihimaa midkood qaybtiisana wuu qaadan karaa walow ishtaraa waaxidun hal qof hadduu ka iibsado mitnayn laba qof hadduu ka iibsado falowhu waxaa xaq uu leeyahay qofkii shaiicaha ahdu xisati axadi baayacayn labadii iibisay mid ahaan qaybtiisii inuu shufco ku qaato i muctamad haddaan qabanno wladharu muctamadu waxa weeye ana shufcata shufcadii cala alfawri deg deg inay ku dhisan tahay faidaa calima ashafيicu qofkii shufcada ku qaadanaya hadduu ogaado bilbayci bayci hadduu ogaado falyubaadir hala degdego cala alcaadati sida caadadaha ula degdego fain kaana hadduu yahay mariida mid xanuunsan aw mase qaa'iban mid maqan can baladi اlmushtari qofkii iibsaday beledkiisa hadduu ka maqan yahay aw mase khaa'ifan uu yahay mid cabsanaya min caduwin cadow ka cabsanaya falyuwakil ha wakiisho ha dirsado qof kale in qadra hadduu awoodo wailaa haddii kale uusan awoodi karin qof kale inuu dirsado falyushid markhaati ha u yeelo calى alabi inuu shufcadii dalbanayo doonayo fain taraka hadduu iska daayo almaqduura wxuu awoodi karay almaqduura calayhi wixuu awoodi karay hadduu iska daayo oo minhumaa labadii aan soo tilmaanay ka mida waa tawkiilkii dirsashadii iyo markhaatigelintii baطla xaquhu xaqiisii marka uu buriyay fi adari muctamad haddaan qabanno falow kaana fii salaati salaad hadduu ku jiro aw mise xamaamin xamaam aw mise acaamin cunto haddii uu cunayo falahu wuxuu xaqu leeyahy alitmaam inuu dhammaystiro waxa uu ku jiro wuxuu ku yidhi shufcadu waxay ku dhisan tahay degdeg markaad shay shufco ku qaadanayso waa inaad degdeg aad u dalbataa maxaa yeelay shufcadu waa xaq u sugnaaday lidafci darar dhib in lagu riixo oo lagu fogeeyo marka degdeg bay ku dhisan tahay ka raddi bilcayb waxaa loo qiyaas qaadanayaa ceebta markii shay lagu celinayo shay haddii aad soo iibsato ood ceeb ku aragto waxayna soo dhaaftay in markiiba lagaa raba inaad shaygii celiso haddii kale ood sii haysata xaqaaga uu buraya celinta ah waa uu waaya marka markuu leeya waa degdeg macnaheeda waxa weeye dalabkeedaa degdeg ah oo horey waa inaad u dalbataa hadduu doono la wareegitaankii dibba ha u dhacee adharkaas khilaaf baa ku jira aqwaash baa ka soo horjeeda qowl baa wuxuu leeyahay saddex qowl baa ka soo horjeeda qowl wuxuu leeyahay saddex maalmood buu khiyaarkii soconaya qowl wuxuu leeyahay in ku filan inuu ka fiirsado qowl wuxuu leeyahay weligii buu soconaya khiyaarkii shufcada waaya haddaba ashufcatu cala alfawr saasaa asal ah masaa'il baa laga soo reebay ilaa toban masale culamadu gaadhsiiyeen tobankaa masale inaan sheegno ayaa fiican masalada koowaad waxaa weeye haddii khiyaar la shardiyo oo qofkii baayic ahaa ama labadoodaba baayici mushtari khiyaar haddii loo shardiyo markaa shufco ku qaadan mahayo maadaama khiyaarkii weli uu jiro inta khiyaar ka go-ay wuu sugayaa masaladan wayna soo dhaaftay masalada labaad waxaa weeye haddii dhulkii waxa weeye uu shufcaysanayay beer uu ka beeray ninkan waxa weeye mushtariga ah wuu sugi karaa ilaa intay beertaasi ka bislaanayso oo laga goosanayo masalada saddexaad waxaa weeye haddii beecii loogu sheego si aan saxayn lacagtiisii ayaa loogu sheegay lacag ka badan lacagta lagu iibiyaa loogu sheegay dabeetana waxaa soo caddaatay in lacagta aan lagu kala iibsanin lacagtii ay ka yar tahay kadib buu markaa uu yidhi waan shufcaan ku qaadanaya xaq buu leeyahay maxaa marka hore wuxuu iskaga daayay wuxuu moodayay lacagtu lacag badan inay tahay uusan shufcaysan karin kadib buu ogaaday inay lacagtu intaa ka yar tahay masalada afraad waxaa weeye haddii labadii qof ee shufcada ku qaadanaya midkooduu maqan yahay kii joogay wuxuu xaq u leeyahay inuu sugo ilaa uu saaxiibkii ka imaanayo taasina wayna soo dhaaftay masalada shanaad waxaa weeye haddii dayn lagu iibsaday waxa weeye shaqsigii wuxuu xaq u leeyahay inuu sugo ilaa intii dayntaasi ay muddadeedii gaadhayso wayna soo dhaaftay taasina masalada lixaad waxaa weeye haddii uu dhaho cilmi ooma lahayn inaan shufcada xaq u leeyahay maba ogeynba waa masaladan shufcada maba ogeynba sheekhumaa maanta ii sheegay inaan wax shufcaysan karo marka haddii uu yahay qof masaladaas ay ka qarsoomi karto oo qof caama uu yahay waxa wey waa laga aqbalay lakin haduu yahay nin caalim oo manhaajka akhrin jiray laga yeeli mahayo inuu dhaho masalada shufcada maba ogeynba masalada toddobaad waxaa weeye haddii uu qof caami ah uu dhaho ma ogeyn shufcadu inay tahay degdeg shufcadu inay degdeg tahay maba ogeynba taana waa laga yeelayaa masalada sideedaad waxaa weeye haddii shaqsigii uu sababtiisa ku mutaysanayay inuu shufcadii ku qaato uu ka maqan yahay oo dhacab kaga maqan yahay ma aha in shaqsigii uu shufcaysan lahaa la dhacay ee shaqsigiisii qofkan shafiica ah ayaaba dhacanba marka shaqsi dhacan ku shufcaysan mayside bal sug horta intuu shaqsigii kaaga soo noqonaya markii gacantaada uu soo galo ee soo dhacsato shaqsigii lagaa dhacay dhulkii maala ka dhacan oo dad kalea maalan dhulkii waxa wey ku sheegtay oo maxkamad ay u xukuntay oo uu ka dhacay dhulkii asna laakiin maxkamaddii racfaniga waxbuu daba socdaa waa loo sugayaa ilaa inta uu soo dhacsanayo xaqiisii markuu soo dhacsada markaasu shufcadii usugnaanaysaa mas'alada sagaalaad waxa weeye qofkii shufcada mutaystay hadduu yahay ilmo yar oo agoon ah weligiisii wuu sugi karaa intuu ilmahaasi uu ka qaangaarayo marka hadduu doonaya ha shufcayso hadduu doonana iska daayo masalada tobnaad waxa weeye haddii lacagta lagu shufcaystay ay tahay lacag aan la ogeyn marka intaa lacagta laga ogaanayo waa la sugi karaa qofkii shaiica hadda waxaa loo baahan yahay inuu la degdego beeci sida caadadu ay tahay cala alcaada degdegde isxiijina ma aha oo aan caadi ahayn ma aha waa degdeg yani muctaad ah hadduu xanuunsan yahay maalan qofkii waxa weeye shafiic ahaa amaba uu ka maqan yahay waddankii oo beled kale uu ku maqan yahay ama uu xidhan yahayba maalan oo xabsi uu ku jiro amaba yahay qof cabsanaya oo dee jidkii uu soo mari lahaa uu cabsanaya hadduu soo bixi lahaa marka ayada ah qof hadirsado ha wakiisho hadduu awoodi karo wayaan inuu qof wakiisho hadduusan awoodi karin qof kale inuu wakiishana marka ayada waxaa looga baahanya inuu markhaati u yeelo inuu dalbanayo oo shufcadii uu doonayo laba qof oo rag ah ayuu markhaati gelinaya ama nin iyo laba dumar ah haddii labadaas eh, shay ee eh, waxa weye laga doonayey ee eh, ah waxa weeye tawkiilkii inuu qof dirsado amaba waxa weeye markhaatigii midku awoodi kara hadduu iska daayo oo cidna uusan dirsanin cidnana uusan marhaati gelinin marka ayada aqiisii shufcadu wuu burayaa maxaa u ka gaabiyey haddii ka waran salaad uu ku jiro markii shufcadu ogaaday in saaxiibkii uu iibiyey hantida isku lahaayeen dhulkii isku lahaayeen maalan inuu iibiyey hadduu ogaaday asagoo salaad ku jira ama xamaam ku jira loo sheegay ama asagoo cuntaynaya loo sheegay markaa yani hawshiisu iska dhamaysanaya salaadiisu iska wadanaya u dhamaysanaya xamaamkiisii u iska wadanaya kasoo carari mahayo xamaamkii dhadhihi mahayo cuntadii ka carar cuntadiisu iska cunaya hadday habeen ahayd habeenkii uu iska sugay intuu habeenki waa uu ka baryiyo waaya walow ahara haddaba hadduu dib dhigo dalbashadii shufcaduu dalbanayay qofkii shafiic ah oo waqaalou dhaho lam usadiq waxaana rumayn almukhbira qofkii ii sheegay lam yucdar laga yeeli mahayo in ahbarow hadday u warramaan cadlaani laba qof oo cadlayn ah wakada waxaa la mid iqatun qof lagu kalsoon yahay haddii uu warramo hal qof oo lagu kalsoon yahay fi muctamad haddaan qabano wayucdar waa lagu cudur daaraya in akhbarahu hadduu u warramo man laa yuqbalu khabaruhu qof aan warkiisa la aqbalaynin wuxuu ku yidhi qofkii shafiica ahaa ee shayga shufcada ku qaadanayay ayaa shufcadii muusan dalbanin xilligeedii sidii deg degayd muunu ku dalbanin markii la yidhi maxaad u dalban weyda xaqaagi wuu burayna wuxuu yidhi warniyo qof baa ii sheegay qofkii ii sheegayna warkiisa maana rumaysanin qofkii ii sheegay in saaxiibkii uu iibiyey qaybtii uu ka lahaa guriga ama dhulka uu ka lahaa yani qof aan rumaystay ma ahayn qofkaasi marka ayada laga yeeli mahaya haddii laba qof oo cadlayn ah oo lagu kalsoon yahay hadday u warrameen oo cadaalad ah. sidoo kale haddii hal qof oo lagu kalsoon yahay warkiisa loo qaatayna haddii u sheegana waa un la laga dhegaysan maayo haddiise uu u warramay qof warkiisa loo qaatayn aan ahayn sida ilmo yar oo kale ama qof faasiqa ah warkan u sheegay marka ayada ah waa loo cudurdaarayaa waxa wey xaqiisii shufcada ma dhacayo akhiirka uu dib dhigay kuma dhacayo walow ubira haddii loo warramo bilbayci in lagu iibiye bialfin kun oo fataraka uu iska daayayo fabaana ay soo caddaatay bihamsimaatin an boqol in lagu iibiyey baqiya xaqu xaqiisii waa baaqi wain baana hadday soo caddaatay biakar in ka badan waxa weeye kunkii badala markaa xaqiisii wuu burayaa walow laqiya hadduu la kulmo almushtari kii iibsado fasallama calayhi dabeetana uu salaamo amase qaala uu dhaho baaraka allaahu ilahay ha kuu barakay fii sadqatika iibkaagii lam yabtul ma bureeyo xaqiisii shufcaduu ku lahaa wa fi ducaai ducadii waxaa ku sugan wejhun wej ayaa ku sugan wuxuu ku yidhi qofkii shafiica ahaa ayaa waxaa loo sheegay in dhulkii ay qof kale isku lahaayeen qofkii shariigiisii ahaa inuu dhulkii uu iibiyey isku lahaayeen qaybtiisii inuu iibiyey islamarkaan uu ku iibiyey kun dabeetana wuxuu idhi anugu mar haddii lacagtaa badan lagu iibiyey shufco ku qaadan mahaye ee waan iska daynaya maxaa kun dollar meelaan ka keeno maba jirto dabeetana waxaaba soo caddaatay in warkaasi uusan sax ahaynee shan boqol lagu iibiyey dhulkii markaasuu yidhi waan doonayaa haddaba shan boqol waan heli karaae waan shufcaysanayaa xaqiisi waa baaqi weli la dhihi mahayo dib baad u dhigtay maxaa yeele macduur buu ahaa dibdhigaas laakiin hadday soo caddaatay kunkii wax ka badanba in lagu iibiyey kun iyo an boqol baa la yidhi waa lagu iibiyeba dhulkii meeshii kun marka loo sheegay kunkii uu yidhi ma iibsan karo haddii mar kun lagu iibiyey shufco kuma qaadan karo kunkaa maba hayuu yidhi ma awoodi karo ayaa waxaa soo caddaatay in kun uusan ahayna kun iyo an boqol uu yahay marka ayada ah waxaa weeye xaqiisii wuu burayaa sababtoo ah haddii uu kunka cararayey dee lacag ka badan baaba loo sheegay marka min baabi awla inuusan markaana shufcaysanin ninkii shafiic ahaa ee waxaa weeye shufcada qaadanayay ayaa ninkii saaxiibkii dhulkuu ka iibiyey ayuu la kulmay dabeetana wuu salaamay asalaamu calaykum buu yidhi xaqiisii shubcada ma burayaan maya ma burayo maxaa yeele salaantu dee waa sunnada islaamka bimujarad inuu salaamay keliya ku buri maayo xaqiisii la dhihi maayo markaa saa ula kulantaba ha salaamin oo xaddada niyow hantidii aad iibsatay waan kaa shufcaysanayaa shardi maaha inu saa dhaho waaya sidoo kale hadduu u duceeyo ka war oo u dhaho baaraka allaahu laka fii safqatik ilahay iibkaaga kuu barakeeyo wabuu duceeyeyba xaqiisi ma buraya maya ma burayo sida saxiixa ah maxay qofku wuxuu doonaya safqa barakaysan inuu hadhow la wareego safqadan beecaanu ku ducaynaya waa beec raba inuu la wareego marka shafcadii baa kaa burta la dhihi mahayo ducada wej baa ku suganoo wuxuu leeyahay xaqiisii wuu burayaa maadaama uu u duceeyeyba hadduu u duceeyey waxay tusinaysaa inuu maarata leeyahay anugu waan ku daaye dee ilaahay dhulkaa aad iibsatay ha kuu barakeeyo de anuu wax kaa dooni mahayo saasaa ka muuqatuu leeyahay qowlkan dambe walow uhbira haddii loo sheego bilbayci inuu ku iibiye dhulkii in lagu iibiyey bialfin kun oo fataraka uu iska daayo fabaana ay soo caddaatay bihamsimiatin shan boqol in lagu iibiyey baqiya xaqu xaqiisii waa baaqi wain baana hadduu soo caddaado biaktar in ka badan badala wuu buraya xaqiisii waa qofkii shafiica shufcadiisi way buraysaa walow laqiya almushtari qofkii iibsaday hadduu la kulmo fasallam calayhi dabeetana uu salaamo masa qaala uu dhaho baaraka allahu ilahi ha kuu barakay fii safqatika iibkaaga lam yabtul bayci ma burayo wa fi ducaai ducadii wejwej baa ku sugan dhahaya wuu burayaa xaqiisii walow baca haddii uu iibiye ashafيici qofkii shufcaysanayey haddii uu iibiye xisatahu qaybtiisii jaahilna isagoon ogeyn bishufcati shufcadii falasaxu muctamad waxa weye buطlaanuhaa in shufcadii ay burayso laba qof baa guri isku lahaa ama dhul isku lahaa dabeetana mid ahaan baa qaybtiisii qof kale ka iibiyey qofka shariigga soo hadhay so aq malaha inuu shufcayso qaybtaas asagoon ogeyn saaxiibkii inuu iibiyey qaybtiisii ayuu asna hee qaybtiisii asna iibiyey markuu iibiye baa loo sheegay oo layidhi saaxiibka soo kii asna qaybtiisii iibiye maaha markaasuu oo ma ogeynba haddaan ogaan laha inuu asagoo qaybtiisii iibiye anuu waxaan ka cararayeyba ninkan la wadaagiisa inaan hanti wada yeelan inaan ka cararaya waabaan shufcaysan lahaaye hadda ma shufcaysan karaa marba hadduu milkiisii ka wareegay khalaas labada nin ee cusub ayaa reerka iskugu soo haay labada nin ee shariikeenka ah ee hadda isku soo galay kuwaasa wax kala shufcaysan amaan kala shufcaysana laakiin waxa weeye ayagu waxa wey meesha bay ka baxeen labadii hore shariikeyn midba qaybtiisa wuu iibiyey marka midkoodna xaq uma le inuu wax shufcaysto walow baaca hadduu iibiye ashaiicu kii shaiica ahaa ee shariiga u ahaa dhulka ee saaxiibkii u iibiyey qaybtiisii hadduu iibiye xisatu asna sadkiisii soo haray ayuu asna iibiyey jaahilan asagoon ogeyn bishufcati shufcadii saaxiibkii inuu hantidii iibiyey oo uu shufco leeyahay asagoon ogeyn buu iibiyey talasaxu muctamada waxaa weeye bulaan ahaa in shufcadii ay buraysa maxaa sababteedii ayaa meesha ka baxday oo ah wadaagii wadaagii meesha maba jiraba maxaa loo shufcaysanay wallahu tacaala aclam wsala allah wslam ala nabina mxamed